الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سورة الطلاق ومدنية وسورة الشمئية اللحدا مركا قرآن حق سرى لك صوفرية آيات سورة واللبائية طبعا آيات allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha annabiyu idaa ballaqtum annisaaa faballiquuhunna liciddatihinna waaxsu lcidda alaaya allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay uu la hadlay rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh culimmadu waxay leeyihiin hadalkan waa tasriif marka ilaahay san ugu yeelayo rasuulku sarfay iyo karaamayn weeye waxaana ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisu amray iyo ummaddaba in marka aada damacdo la damco ninku inuu haweenaydiisa furo inuu u furo sifo sharci ah sifo sharciga ah inuu u furo macnaa markuu ninku iska cadhoodo isagoon waru haynin xaaladda ay haweenaydii ku sugan tahay inuu dalqadda u riba maaha waxaa sharci ah haweenayda marka la furayo inaanay caado lahayn caado inaanay lahayn iyadoo caadadiida in la furaa xaaraam weeye wax bannaan maaha wax rasuulku ka carooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidoo kale waxaan bannaanayn haweenayda iyadoo daahir ah oon caado lahayn laakiin daahirkaa ay tahay loogu tegay ambaanu ninteeda ugu galmooday ayadana in la furaa wax habboon maaha haweenayda waxaa la furayaa markay caadoda ka maydhato dabadeedta aan loo tegin ee ninteeda aanu galmoomin iyo aamba uu galmooday laakiin ay caddahay inay uur leedahay labadaa xaalo ayaa la furaa sidaa daraaddeed ee fuqahadu ullah waxay qaybiyaan dalaaqa axkaamu dalaaqa oo waxay dhahdaan dalaaqa wuxuu qaybsamaa mid sunni ah iyo dalaaq bidci ah oo dalaaqa sunniga ah macnaa sharci unbay ula jeedaani wa an yudalliqahaa daahiratan min gayri jimaacin inuu haweeneyda furo isagoo iyadoo daahira oo caadadii ka maydhatay laakiin aan u galmoon aw xaamilan qad istabaana xamluhaa amaba ama ay tahay mid uurlo uurkeeduna uu cad yahay walaaqa bidcigaana waxay yidhaahdaan an yudalliqahaa fii xaali ilxaydi iyadoo caadale hadduu haweeneyda furo aw fii duhrin qad jaamacahaa fiihi amba iyadoo intay caadadii ka maydhatay haddana uu la kulmay inuu furo oo aanu weri haynin inay haweenayda ku uuraysatay galmadaayeen kale kaas waxay yidhaahdaan dareeqa bidciga ah bay yidhaahdaan kuwa fuqahada taqsiimkooda miday yidhaahdaan sunnina maaha bidcina maaha baa jiro oo haddii haween inan yar uu ninku qabo oo furo iyo aayiso iyo moogtahay markaa garan maayo wax ka saaray wallaahu aclam alcilmu cinda allah Eh, markaas sidaasun baa loo furayaa sidaasaa loo furayaa eh, haweeneyda iyadoo caadane amaba waxaa la mid oo ah xukunka la mid noqonaysa haddii ay leedahay dhiigga dhalmada ba la mid eh, ma arkaysaa haddii uu furo dalaaqu ma dhacaya mise dhici maayo waa maydaan culimadu ay aqwaan badan ku leeyihiin cabdillaahi ibni cumar markuu haweenaydiisa furay iyadoo caado leh riwaayadda bukhaariga dabeeto cabdi cumar uu u sheegay rasuulka rasuulku uu ka carooday salawaatu illaahi wasalaamu calayh waxaanuu yidhi ha ceshado dabadeeto haweeneyda ha qabo xataa tadhura uma taxiidu uma taxiida fatadhura ilaahay caado ka eshadata ay daahir noqoto haddii laismaan dhaafaba kacba <laughs> wax meesha leeg maaha waxaa la doonaya inaanay kuriinka aanay ku dhibtoonno si wanaagsan ay u cadadbaxdo oo hadday haweeney caado hesha ay tahay maalintaa uu furay laga bilaabo saddex jeeroo dambe markay caadada ka meelato inay xor iska noqoto mid iska cadadbaxda ayaa la doonaya oo aanay ku dhibtoon laakiin iyadoo caadala haddii uu furo amba iyadoo daahira u galmoodo waxay sugaysaa haddana ilaa inta caadada kale ka helayso ee caadada kale ka maydhanayso ma ayda tirsanayso marka ofkii siyaadaha baa soo baxay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala yaa ayuha kaaga annabiyu nebigow nebigow idaa ballaqtum markaad doontaan inaad furtaan idaa ballaqtum markaad furaysaan annisaa haweenka markaad furaysaan faballiquu fura hunna haweenka fura liciddatihinna laamkaa waxaa la yidhaahdaa laamu tawqiif waxa uu noqdaa un laba macnuun buu yeeshaa cinda iyo fii labadaas noqdaa faطalliquu fura laamu istiqbaal labaad ku arki doontaa culimada iyagoo leh laamu istiqbaal liciddatihinna ku ay xaala kownihinna mustaqbilaatin xaala yihiin kuwii qaabilaya liciddatihinna cadadbaxooda amba cidda tirsigooda amba cinda ciddatihinna ay fii awali ciddatihinna ciddadooda awalkeeda ku fura oo qaabkeenu soo sheegnay ah awalka horaba in la furo markay cadadii ka maydhato iyadan loogu tegin liciddatihina kufra si ay ciddadooda u qaabilaan ee ufirsadaan wa axkuu kooba xafida alcidda ciddada xafida wa axkuu xafida kooba alcidda alxasaas waxaa la yidhahdaa dabradaho carabtu markay shay tirayaan maalan waxay samayn jireen kow laba saddex ashyaada markay tiranayaan masala toban markay gaadhsiiyaan bay xabad quruurxan meel dhigi jireen markaasay toban kale haddana amba boqol markay gaadhsiiyaan bay xabad markaa tiraday inta hadhaysa waxay ka tirinayaan intaa quruurxay meeshaa ka helaan intaasoo shay intaasoo tobnaad bay ahayd amba intaasoo kale markaa koobid weeye waa axsuu kooba alcidda ciddadana kooba oo haweenaydu intay ciddada ku jirto masalan ee haweenka ciddada ku tiri kara ee cadadbaxa loo tirayaa waa haweenayda ninku intuu guursaday dee uu galmooday weeye haweenayda intaad mehersatay idinkoonu idinkoon isu galmoonin haddaad furto taasi ciddo ma laha laakiin iyadu xaaladaa ay ciddad caddada ay tirsanayso amba ay cadadbaxayso mamnuuc weeye in nin kale la hadlo xaaraam weeye oo maaf waayo ninkanita waa uu soo casan karaayo xukunkii zawjada ayay yeelanaysaa dhinacyo badan marka laga eego waataqu allah allah sabaqa rabbakum ah rabbakum sabaqa laa tukrijuu ha saarina kunna haweenka ha ka saarina min buyuutihinna min buyuutihinna guryahooda ha ka saarina gurigiibaa sida iyagu leeyihiin baa hadalkuu dhacay ogtahay min buyuutihinna guryahooda ha ka saarina oo haweenayda marka la furo inay sida soomaalida ay tidhaahdo maaha naag la furay fadhi uma yaallo ay kow tidhaahdo gurigii ay ku noolaan jirtay waa inay fadhido oo ay ku cadadbaxdo halkaasay ku ciddo tirsanaysaa in ninku inuu saarona mamnuuc weeye in iyadu baxdana xaaraam weeye shub ka wuxuu ku dhacayaa hadalka ragga laa tukrijuu hasaarina kunna haweenka min buyuutihinna guryahooda ha ka saarina walaa yaxrujna iyana yaanay bixin marka meesha waxaa la sheegay alikraaju waalkhuruuju waa saarid iyo bixid labadu mamnuuc weeye xaaja daruuriya hadday u baxda waa meesheeda adugu ha saari qolkaa iska degantay bay ku cufatarsanaysaa ee fadhihaysa ilaa an yaatiina inay la yimaadaan haweenkaasi mooyaane bifaaxisha xumaan inay la yimaadaan mooyaane faaxishadaasoo mubayina cad ama mubayana la caddeeyey mubayina cad oo faaxishadani maxay tahay minzina baysinaysato waa in la saaro culimada qaarkood waxay leeyihin maya waa badaa'at lisaan hadday maaragtay reerkiisa meesha la deganaa amba ninka iyo ehelkiisa ay ku kacdo oo daaslagaado iyo xumaan qawr iyo ficilba ay la timaado markaasna waa la saarayaa wa tilka taasi axkaamtaasi xuduud ullaahi weeye waman yatacadda qofka ka tallaaba xuduud allaahi ilaahay seerihiisa qofka gala faqad dalama waa u dulmiyey qofkaasi dhab ahaan nafsahu buu dulmiyey marka haweenkuna waa inay halkaa ku ciddo jirtadaanay toogaan ee dalaaqa saddexana aan laysu raacin laa tadrii ma ogid ah, qofkan daaliqa ah baa lala hadlaya wax qoray laa mutalliqa ah laa tadrii ma ogsoonid oo ma ogaan kartid lacalla allaahu alla inuu mudan yahay amba uu ahaan doono yuxdisu kii keena bacda daalika furitaankaa dabadii amraa arrin inuu rabbi keeni doono quluubtiinna isu soo jeedin doono waruma haysid laa tadrii ma ogid lacalla allah allah subxaanahu watacaala ismudan yahay bal lacalla allaahu alla yuxdisu inuu keeni doono bacda daalika furitaankaa dabadii amraa ma ogsoonid baa ilaahay marka amarkani waa arajca waa arajca sidaa daraaddeed waa soo ceshi iminka waa soo ceshado sidaa daraaddeed baa bacdu salaf waxay ku tageen haweenaydu haddii aan talaaqu dhammaado oo saddexda talaaqoodba ay maaragtay uu furanto xaq uma yeelanayso sukna meel la dejiyo uma yeelanayso adigu masaladaasi haweenayda haddii dalaaqeedu dhammaado Eh, inay yeelanayso nafaqo iyo meel ay degto culimmada saddex qowl bay leeyihiin qowl wuxuu odhanayaa eh, meel ay degto iyo nafaqaba way leedahay qowlna wuxuu odhanayaa meel ay degtun bay leedahay ee nafaqo ma laha haddaana cagsigahay qowlna wuxuu odhanayaa nafaqo iyo meel ay degto midnaba ma laha mar haddii aanay ahayn haweeney la ceshanayo oo salaaqeeda uu dhammaaday waxaad moodaa min xayثu اladila qowlkaa dambe inuu sax saxya xoog badan yahay wاlcilmu cind allah faidaa balagna markay gaadhaan markay ku dhowaadaan faidaa balagna markay ku dhowaadaan ila hadday cadadbaxdo waa baab kale eh faidaa balagna markay ku dhowaadaan ay qaaradna bay noqonaysaa ajalahunna cadadbaxooda markay ku dhowaadaan fa anfikuu haysta hunna haweenka oo soo ceshada soo rafciyaysa bimacruuf si wanaagsan u soo ceshada oo ayaan ku dhibaynin aw amase faariqu sii daaya hunna haweenka fura bimacruufin si wanaagsan u fura u sii daaya wa ajhiduu u markhaati geliya markaad furaysaan amba aad soo celinaysaan dhaway cadlin cadaalad laba u saaxiiba daway cadlin cadaalad laba u saaxiiba u marageliya oo minkum ay min rijaalikum raggiinna ah wa aqiimuu ooga kuwu shahaadada ahaabaa lala hadlayaa ashahaada markhaatigana u ooga maragga lilaah alla dartii u ooga ilaahay baa leh subxaana wa tacaala daalikum xukunkaa fii nnaasi daalikum kuntiinna axkaamta sidaasa yuucadu waxaa lagu waaninayaa bihi xukunkaas man baa lagu waaninayaa la farayaa kaana ahaaday macnaa mankuba yu'minu mid rumaynaya billaah alleh waliyowmi rumaysan alaakhiri dambe waman qofka yataqi allaaha alle ka baqa yajcal wuxuu u yeeli lahu qofkaasi alla wuxuu u yeeli doonaa makraja fure karaj baa ilaahay siin doona makraja meel uu dhibaatada kaga baxo ayuu ilaahay u yeeli doonaa subxaanahu watacaala wayarsuq wuu arsaaqi doonaa hu qofkaasi wuxuu alle wayarsuq wuxuu ka arsaaqi alle hu qofkaasi min xaysu laa yaxtasib meel aanu filaynin ayaa ilaahay ka arsaaqi doonaa waman qofka yatawakal cuskada cala allah alle qofka cuskada fa huwa alleh xasbuhu ka ku filan weeye ina allaha alle baaliqu amrihi amarkiisa kii gaara weeye baaliqu amrihi alle amarkiisa ka gaara weeye wax kastuu ilaahay doonaa way dhacayaan oo ilaahay arrinkiisa wuu gaaraa qad jacala allaahu alle wuxuu u yeelay likulli shayi shay walba rabbi wuxuu u yeelay qadaraa qadar baa ilaahay u yeelay subxaanahu watacaala qadar iyo qorshe ayaa ilaahay u yeelay ee markaa qofka wanaagsan ee muslimka ahi ilaahay markuu cabsidiisa la yimaado ilaahayna uu cuskado sabro tala saarto allaah uu ku xidhan yahay ogsoon yahay ilaahay subxaanahu watacaala inaanu ku dayacaynin rabbi inuu kugu filan yahay ilaahay markaasi makraj baa dhibaato kaste oo qofku haysata hujinayaa waxaa jira fisaalkan lagu soo arooriye oo cawf ibnulmaalik alashdaciyi oo asxaabtii rasuulka ka mid ahaa maaragtay ayaa waxay yidhaahdaan inanu dhaladee mushrikiintu ay qaateen marka aabbihii baa rasuulka uu iman jiray isagoo arrintaas ka cawanaya rasuulku wuxuu fari jiray baa la yidhaahdaa ma arkaysaa inuu sabro aasaarta qaarkood xasilayaa laa xawla walaa quwata ilaa billah inuu faray islaamka markuu u sheegay nicma maa amarana eray noocaas oo kale lahayd afarka sida xadiidka sidaasi waxa weeye daciifun jidda daciif weeye laa tabtaru bihi allah wuxuu yihi subxaanau watacaala wallaa'i haweenka ee markaa tusaalen waxaynu soo marray haweenku iyaga caada lahaa siday u ciddo tirsanayeen oo saddex jeer intay ka helaysaan bay ka daahir noqonayso ayay ku cadadbaxaysaa wallaa'i haweenka ya-isna ka quustay min almaxiidi caadada kuwa ka quustay min nisaa'ikum haweenkiina ka mid ah in irtabatum haddii aad shakideen oo kuwa ciddadooda garan laadihiin faciddatuhunna kuwa ciddadoodu faciddatuhunna kuwa cadadbaxoodu halaaثatu ashhur bilo saddexa weeye halaaثatu ashhurin bilo saddexa weeye oo haweenaydu mar hadday noqoto waa siday yidhaahdaane sinagoy amba caadaba aanay helin oo cimrido oo la furo oo ragii isku dhacaan saddex bilood bay iyadu ciddo tirsanaysaa halka sacaadada heshaa saddex jeeruhum haddaanay uur lahayn markay baahid noqoto ay cadad baxayso amba saddex jeer ay caado hesho waayahay wallaa'i kuwa waa qayb kaloo haweenka ka mida lam yaxidna aan haydinba oo haddaasan shir guursato oo caadaba aan helinba oo atinyan caadaba ma hesho amaba mabay helinba sidii ilaahay u abuuray unbay iska tahay ma arkaysaa wallaahi kuwa lam yaxidna aan haydin iyaguna waxay tirsanayaan saddexdaa bilood bay tirsanayaan saddexdaa bilood ayay iyaguna ay tirsanaysaa weeye waa haddii loo galmoodo weeye wa uulaatu alaxmaali uurka kuwa u saaxiibka ahna xamliga leh wasamu xamlin wa uulaatu axmaali kuwa uurka u saaxiibka ana ajaluhunna kuwaana muddadoodu cadadbaxoodu an yadacna waa inay dhigaan amba ay dejiyaan xamlahunna uurkooda waa inay dejiyaan oo iyaguna haddii la furo iyo haddii laga dhinto xadadbaxoodu waa intay uurka leeyihiin haddii haweenayda caawa la furay caawa uuraysatay sagaal ilaa intay ilmaha ka dhalayso ciddada ayay ku jiraysaa sidoo kale haddii caawa markay ilma waxaa lool galeen odayga xisaabtana sagaalkaa biloodba way jiraysaa asayda haddii imika uu dhinto ninku caawa saacadan ninku saacad dabadii ay dhasho xor weeye ah. wax askabay qaadaysaa ma jirto wadaa maaragtay laakiin dumarkan inta badan laga hadlayaa kuwa hore waa haweenkii oo la furay haddii see la furo mid xaydba iyo mid aan xaydinba waxay ciddo tirsanaysaa afar bilood iyo toban habeen ayay ciddo tirsanayaan waman yattaqi illaaha qofka alle ka baqa yajcal lah rabbi wuxuu uga yajcal wuxuu u yeeli lahu qofkaa rabbi min amrihi xagga arrinkiisa qofka arrinkiisa alle wuxuu uga yeeli yusra ayuu rabbi uga dhigi daalika xukunka hore amrullah ilaahay amarkiisa weeye ansala alle ayaa soo dejiyey hu amarkaasi ilaykum idinka ayuu idinku soo dejiyey waman qofka wاtaqu اllaha alle ka baqa yukafir wuu qarin alleh canhu xaggiisa wuxuu ka qarin qofka sayi'aatihi xumaanahuu sameeyey canhu ay can ishak sayi'aatihi buu ka qarin wayucdim acdamo ayaa laga keenay wayucdim wuxuu u weynayn alleh lahu qofkaasi ajaraa ajarkana wuu u weynayn doonaayo ajar weyn baa ilaahay siin doonaa subxaanahu wa hunna haweenka masalan mid idinka idinka midi hadduu haweenaydiisii furo weeye si ay askinuu dajiyahunna haweenka min xaysu sakantum halkaad degan tihiin dejiya oo min wusdikum awoodiinna ah ay min baaqatikum ah askinuu dajiyahunna haweenka min xaysu sakantum halkaad degan tihiin dejiya min wusdikum awoodiinna ah haddaad sandaqan ku jirto ha kula gasho haddaad silla ku jirtona silladay kugula jiraysaa haddaad bas ku jirto iyo buul soomaalina way kugula jiraysaa halkaasii degeysaa mid lamida walaa tudaaruu hadhibina hunna haweenka ha dhibaataynina baa ilaahay oo markaad furtaan walaa tudaaruu ha dhibaataynina hunna haween oo maxaad u dhibaysaa litudayiquu si aad u cidhiiri gelisaan litudayiquu si aad u cidhiiri gelisaan calayhinna ayaga korkooda haw dhibaataynina say markaad saw tidhaahdo wa in kunna hadday yihiin haweenkaasi hadday ahaadaan ulaati xamlin uur kuwa u saaxiiba ulaati xamlin mufrad ma laha laftigaasi xamli qaar uur leh hadday ahaadaan oy uur ilmacaloosha ku sigo faanfiquu masruufa amba nafaqeeya calayhina xataa yadacna intay dhigayso amba ay dhigayaan xamlahunna uurkooda intay dejinayaan ilaa intay ka umulayso fa in ardacna hadday nuujiyaan lakum idinka ilmahay idiin dhaleen hadday naaska idiin tarsiiyaan fa aatuu siiya hunna haweenkan aad furtay ee ilmahaad ka dhashay naaska kuu siinaysa ujuurahunna mushqaayadooda siiya mushqaayadooda siiya oo yacnii hadday dhalaan iyaga oo tawaaliq ah atawaaliq la furay ciddadooduna ay dhammaato hadday ay dhasho waxay u baahan tahay wax la yidhaahdo usratu misli ilmaha naaska shaksiin maayo hadday ku tidhaahda igu shub haddii kale xaq bay yeelanaysa farmuskaamkii marka yani ujuur ajarkooda siwii baa ilaahay leeyahy ujuurahunna sii marka waa lagu siinayaa taksiintay naaska ay ku taksiinayso xaq bay u leedahay islaamku ilaalinayaa ma og bal xuquuq kastay kafaradaasi iyo e, misaastaasi hadal haya aliyowatan taksiya markaa mushanaasiya e e baa ilahay l subxaana watacaala wa'tamiruu tashada wa'tamiruu tashada labada waalid baa ilaahay la hadlay baynakum dhexdiinna kaga tashara bimacruufin si wanaagsan oo ilmahan maslaxadiisa aana ku tasharay wain tacaafartum haddaad isu keeni weydaan waa wada tashigii taa intaasaan ku siinayaa ilmaa naarkeenooku tiaado kordhi saasa deg aad isu keeni weydaan haddii la idhaahdo tacaasara almutabaayacaan waa labadii qof wax kalaysanayabaa isu keeni waa waayo wain haddaad isu keeni weydaan ood ku adkaafaan fasaturdicu waxaa u nuujin doonta lahu aabbihi ilan ilmihii yaraa la baktiin maayo ee ukhraa mid kale fasaturdicu waxaa u nuujin doonta lahu lilab ukraa mid kale ilmi baktiin maayo hadday tiraanu de halsin maayo inaad kan baktiin maayo mid la furay oo weeraacsan tahay ma og hadday tiraado hala shaktiin maayo ee ilmihii lagu ilaalin maayo inuu baktiyo waa in mid kale la yidhaahda ma ilmanaasay tagsiya baan kaa bixinayaa maaragta masaarifta sadaqama jirin allah wuxu uhi subxaana watacaala saas taasaanu jini liyunfiq ha siiyo ha bixiyo weeye duu saca hodantinimada ka u saaxiibka ahi qaninimada liyunfiq ha bixiyo oo ha masruufo duu saca hodannimada ka u saaxiibka ahi min sacatihi hodannimadiisa waxa ka bixiyo qaninimadiisa waman qudira ka lagu cidhiiriyey calayhi korkiisa risquhu risqiisa lagu cidhiiriyeyna faliyunfiq kaasina ha bixiyo mimaa kii wax ka mida aataa uu siiyey hu isaga allaahu alla uu siiyey waa laba habadoodoo furin heesho shantuna ad adeesho labiiya barbixi qayb ka mida bisi ma og waxa awooddiisu ay tahay la qadari maayo ma og tahay ninka qaadigaah sharcan waa inuu ictibaariyo awoodda qofka baleeg sharcigu ilaaqay ilaahay wuxuu ku ilaaqay qofka maaragtay baleeg ayadda qaybta dambe laa yukallifu allaahu alla kuma kallifo nafsaa nafna ilaahay kuma kallifo oo ma saaro ilaa maa kii mooyaane aataa uu siiyey alleh haa nafta uu siiyey wuxuu siiyey unba alle ku kallifaya raadimaan ahay waa inaad intaas iso bishii la laa yajmac waa ilaahi subxaana watacaala masala qofku wuxuu ku noolaan karo wuxuu leeyahay ubanaya adoo mid adduunyo haystana waxba siin maayo oo desogaratiic ah noqotana taana ilaahay sharcigiisu ma ogo sayajcalu allaahu alle wuxuu yeeli wuxuu yeeli doonaa kan dhibaataysan bacda cusrin dhibaato dabadeed rabbi wuxuu yeeli yusra sahlanaan baa ilaah yeeli doonaa subxaana watacaala ballanqaadii waka'ayin badanayo badana baa ilaahay waa kam ayay la macno tahay cibaaraduna waa bikasiir wey waka'ayin badanaayo badana min qarya tamyiisyaday tafsiirinaysaa ma og tahay qaryadan min qaryatin badana qaryadaasoo catas caafiday baad odhanaysaa casad caafiday oo diiday can amri rabbihaa rabbigeed amarkiisa diiday alhaa caa'ida ila alqarya can amri rabbihaa haa qaryada amarka rabbigeed diiday qarya waa dadkii weeyaan ilan daarahan ay waxba ma diidaan laftu lqarya wuxuu ku soo arooraa u laba macnayo mar waxaa loo jeedaa maxalka marna waxaa loo jeedaa xaaliga dadkaa loo jeedaa qur-aan ku oran nisaas wax la yidhahdo jiraamidinr can amri rabbiha biideeya wa rasulihi oo dabadeed faxaasabnaahaa aanu xisaabnay xisaaba xisaabid aanu xisaabinay shadiida adag oo wacadabnaa dabadeed aanu cadaabnay haa qaryadii cadaaba aanu cadaabnay nuqra daran adag oo fadaaqad dhadhamisay dabadeed wabaala amrihaa arrinkeeda arrinkiisiba dhamisay oo wa kaana uu ahaaday caaqibatu amrihaa arrinkeeda cidhibtiisu uu ahaa noqday khusraa khasaare acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga cadaaban buu u diyaariyey shadiida adag faاtaquu allaha alla ka baqa iyo uli اlalbaab caqliyada kuwa u saaxiibka ahu alalbaabu waa sabcu lubsin wahuwa alcaqlu wاlcaqlu haahuna halkaa hataataaka sidaasay yidhahdeen kan waa sakateer waa xokaynkii mawta maskacda waa xokayn laakin alqalbu haahuna allah wuxuu subxaana watacaala qul yaa uli اlalbaab aladiina uli albaabkaasoo aamanuu alla rumeeyey qadankooda allaahu alla wuxuu soo dejiyey ilaykum idinka wuxuu idinku soo dejiiyey dikron waxyi qur-aan baa ilaah idinku dejiye subxaana watacaala wa arsala qadar wuxuu idiin soo diray ilaykum rasuula buu idiin soo diray ama rasuula buu soo dejiyeyba waa la yidhahda dikrigaa laga bedela waa ciraab saxa rasuula buu idiin soo dejiyey ama arsala rasuul rasuulkaasoo yatluku akhriyo calaykum korkiina aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ku akhriyo mubayinaatin xaalay yihiin aayaadkaasi kuwa cadcad abaana ficilka la yidhaahdaa marna laazim noqda marna mucadda noqda markaa mubayinaatin xaalay yihiin kuwa cadcadoo waadixa ah. muxuu alla idinku soo dira rasuulka idinkuna soo dejiyey dadki liyukrija si uu alla uga saaro liyuqfacis alla ka dhig liyukrija si uu uga saaro alla aladiina kuwa aamanaa la rumeeye o camiluu falaat saalixaati min adulimaat madawyada wa qabla islaami ila nuuri u saaro waman yuumin qofka rumeeya bilaah wayacmal sameeyo saalixa camal wanaagsan yudkil wuxuu gelin allehu qofka jannaatin buu gelin tajri ay qulqulayso ama ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru sabab khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha jannada dhexdeeda abadaa weligood qad axsana allaahu alla wuu ugu samafalay kaa wuu hagaajiyey lahu xaal uu sugnaaday kaasi risqan xagga risqoxaale shaygaa xaaladan ku tacalluqaya qad axsana allah alla wuu hagaajiyey lahu xaal uu sugnaaday qofka risqa risqiisa ayuu alla kan u hagaajiyey u alle alladinka waya khalaqa abuuray sabca samaawaatin samooyin toddoba allaha abuuray toddoba isu saaranoo kala sahay wa min alardi ay min alardi arlada xaggeedana ka abuuray midlahunna samaawaadkaa toddobada ah oo kale midlahunna samooyinka toddobada ah oo kale markaa dhulkuna waa toddoba waa toddoba dhul oo kala hooseeya alam tara kayfa khalaqa allaahu sabca samaawaati dibaaqa wa min alardi midlahunna ay sabcan ayda oo waa toddoba <laughs> ha u qaado nin toddobadan qaaradood sheegaan inay tahay waa toddoba dhul oo kala hooseeyo weeye arkaysaa waase xadiiska laba xadiis baa kalena culimadu way barkiyaan oo fii saxiixi albukhaari waxaa ku jirtay khusifa bihi ilaa sabci aradiin ilaa sabci aradiin iyo xadiiskii kale dee ahaa man dalama qiida shibrin min alard qofka dulmiyo taaka in ashibru iyo alfasr wax la yidhahda kala jira luqada carbeed taako in le qofka dulmiya waxaa luqunta loo sidaa toddobada dhul baa loo gelinaya toddoba dhul baa loo gelinaya marka allah wuxu subxaana watacaala mislahunab oo la saabay yatanazlu wuu soo degaa yatanazlu wuu soo daadegaa alamru arrinku baynahunna toddobada samo dhexdooda iyo todobada dhul dhexdooda ku daadegaa awaamirta ilaahay subxaana wa way iskaga distaayoo samo walba waxa ku jira iyo ta kasii hoose walba waxa ku sugan iyo waxa kasii hooseeya baynahun ilaahay baana sidaa u qadaray subxaana watacaala tacaala sidaa u abuuray muxuu alle sidaa ugu abuuray samada arlada intaa leeg iyo arlada intan leeg litaclamuu si aad u ogaataan waa xikmadu ilaahay u abuuray mid ka mid ah litaclamuu si aad u ogaataan ana allaha alle calaa kulli shay shay walba qadiir kii kare qaadirku waa inuu yahay iyo maxay kale walitaclamuu inaad ogaataan ana allaha alle qad axaaba inuu koobay bikulli shay shay walba rabbi inuu ku koobay cilmaa ogaal amarkiisaa ku degaya baynahunna yani samaasamidba midbay ka saraysa amarka ilaahay dhex qaadaya ka kasii hoosaysa isagaa maamulaya wax kasta halkaa ku jiro subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu taxriim madaniya weeye suuraddii horun bay la aayada tahay oo iyaduna laba iyo toban aayadood un weeye allah wuxu uhi subxaanahu watacaala yaa ayuha annabiyu nebiyow nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam lima maxaada tuxarimu aad u xarimaysaa amba aad xaaraam uga yeelaysaa maa midka amba waxa axalla uu xalaaleeyey allaahu alla uu xalaaleeyey laka adiga uu kuu xalaaleeyey riwaayaadka ku soo arooray sababtay aayadahani ay ku soo degeen waa riwaayado fara badan riwaayadu waxay odhanaysaa rasuulku shaygan uu iska xarimay waxa uu ahaa malab buu ahaa malab ayuu ahaayoo intay dacaayadeeyeen oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xabsa iyo caaisha waa kuu tashaday markaa malabkana rasuulku wuu jeclaa ayaa waxay ku yidhaahdeen maaragtay maxaa kaasoo uraya rasuulka ilaahay maaragtay akalta makaafiir makaafiirku waxa weeyaan waa shay jiita almakaafiir waa samaq macaan laakiin wuxuu leeyahay hah buu leeyahay xoogaa ur ayuu lahaa marka inii ajidu minka riixa almawaafiq markaasuu rasuulkuna waa silahaa malab buu cunay markaasuu yihi dib cad ugu noqon maayo oo dib ugu noqon maayo ruwaadka qaarkoodna waxay leeyihiin waxaa rasuulku iska xarimay haweenaydii maariya la odhan jiray saariyadiisa ayaa rasuulku iska xarimay shaanigeedaana ku soo degay bay yidhaahdaan culimada qaar markaa waxay leeyihiin waxaa raasixa oo xoog badan inay ku soo degeen aayadahani malabka xaysu riwaayaat iyagaana xoog badan maarkaysaa culimada qaar daciifiyiina way iskula jiraanba wallahu aclam qisada maariya nawowi oo kale raximahullah fi sharaxa saxiixa muslimka waxbaa u eg ayaad moodaa inuu tilmaamayo yaa ayuha nabiyu nebiyow lima maxaa tuxarimu aad u xarimaysaa maa midka axalla allaahu alla xalaaleeyey laka adiga kuu xalaaleeyey maxaad u xarimaysaa tabtaqii xaal aad doonayso maxaad u xarimaysaa mardaata aswaajika haweenkaaga raalligelintooda markaa maskarku waa mudaafun ilaa mafkuurihi tabtaqii xaal aad doonayso maxaad u xarimaysaa mardaata aswaajika haweenkaaga raalligelintooda aada raalligelinaysa ilaa faacilihina wuu noqon karaayo waxaad odhanaysaa tabtaqii xaal aad doonayso mardaata aswaajika haweenkaada raalli noqoshadooda kii hore raalligelintooda ahayd raalli noqoshadooda aad doonayso wallaahu alla kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waa allaha raxmadda badan leh qad farada allaahu farada bimacnaa sharaca weeye qad farada allaahu alla wuxuu jideeyey sharciyeeyey lakum idinka wuxuu idiin sharciyeeyey taxillata aymaanikum dhaarihiinna kafaara gudkooda taxilla waa masder sida taskiya oo kale ma arkaysaa amba tasmiya oo kale bimacnaa taxliil macnaa dhaarta markaad gunudaan ee sidhaan sidaad u firo lahaydeen weeye min alxalli ka aymaanikum dhaarihiinna firidooda markaad dhaarataan dhaartay ka noqonaysaan haddaatay ku jirin maaragtay shay aad ka dhaarateen inaad kasii maqnaataan sidaad uga xalaaloobi lahaydeen amba aad uga kafaaro gudan lahaydeen ayaa ilaahay idiin xalaaleeyey markaa rasuulka waxaad moodaysaa in lagu canaantay taxriimka sidaasa ee kafaara ayaa la amray kafaara kulyamiin markaa rasuulku ma gutay mise inuu shayga iska xarimay oo cuni maayada ayuunbaa kafaaradu ka waajibaysaa mise dhaar baa la socotay kullun fiila adigu dib raajica fafasirta wallaahu alle mawlaakum wey ilaahay subxaanahu watacaala maamulifaydkiina weye mawlaakum wey allaha maamulihiina ah subxaana watacaala ka id maamula wa huwa alla alcaliim allaha cilmiga badan weeye alxakiim waa allaha aan qaldamin weye wajhu xukmi fiihi id asara uu ku qariyey amba ku siraystay annabiyu nebigu uu ku siraystay ilaa bacdi aswaajihi haweenkiisa qaarkooduu ku siraystay xadiisaa war xataa yuu sheegu yidhi malakaa cuni maayo oo dirdanba u cabi maayo iyona caasha ayay ku taabatay arrintii iyadoon caashino sheegin ayaa ilaahay rasuulkiisa u sheegay in arrintu baxday oo sida ilaahay rasuulkiisa maaragtay waxyaabaha maqan ee qaybka ah in badan uu ugu sheegi jiray dariiqa waxyiga wadkur xusud waagii asara uu ku siraystay annabiyu uu ku qarsaday ilaa bacdi asfaaji haweenkiisa qaarkood xadiisa war falamaa markii naba'at ay sheegtay haweenaydii fa bacdigii naba'at markay sheegtay bihi khabarkii markay sheegtay ee mid kale u sheegtay oo wa adhara uu tufay amba daalacsiiyey wa adhara uu daalac siiyey hu nebiga allaahu alla uu daalac siiyey calayhi ay cala naba'i shayga la arkay baa caleyh aad ku duldhacaysaa oo wa adhara allana u muujiyey hu khabarkii amba warkii oo adhara u muujiye nebiga leh hu nebiga allaahu alla u muujiyey calayhi warkii haweenaydu ay faafisay carafa rasuulku wuu u sheegay waa jawaabta lamaadii mag tahay carafa rasuulku wuu u sheegay bacdahu warka barkiibuu u sheegay kii faafisay wa acraba wuu ka jeestay oo wuu ka aamusay can bacdin barkii kaaba nin reer u weeye siduu xoogiya uma warramo soomaad maqal waxaad kastay ogtahay inaad tiidaysa maha maog qayb buu u sheegay waa lagula socdaa un mug oo acraba uu ka jeesta waa ka qariyey can bacdin barkii kale falamaa markii nabaa uu u sheegay rasuulku faacilka meesha ku jira nebiga ahe falamaa markii nabaa u sheegay rasuulku haa haweenaydii bihi ay bilkhabar warkii ay faafisay markuu u sheegay qaalat waxay tidhi man kumaa amba'aka kuu sheegay shakii maanta hamsaha bedelay ee la soco nabba'a maarata kobciistaa jiray maantana hamsaa la keenay qaalat waxay tidhi man kumaa amba'aka kuu sheegay haadaa kan arrinkan yaa kuu sheegay caisha iyay tiisatay makiibaa kuu sheegtay qaala wuxuu yidhi nabba aniga waxaa ii sheegay oo iiga warramay alcaliimu allaha cilmiga badan alkhabiir labada ismaalkanay munaasib ku yihiin moogto alkhabiir ee awaaca ah in tatuubaa haddaad noqotaan ila allaahi waa labadoodii arrinta sameeyey ee malabkii dacaayadeeyey faqad saqat way leexataye quluubukumaa qalbiyadiinnu way leexatayehe towbadu waajib bayna ku tahay wy in tatuubaa haddaad u toobad keentaan ila allaahi alle faqad sagad way iilatay amba way leexatay quluubukumaa qalbiyadiinu way leexdeene musamii baa laga leexda marka hore ma og tahay towbadu waa waajib weeye wa in tadaaharaa haddaad isu bahaysataan calayhi ay cala nebiyi haddaad isu bahaysataan ood ku kacdaan faina allaha alle kuwa alle mawlaahu rasuulka gargaarihiisa weeye alle ayaa mawlihiisa subxaanahu watacaala wa jibriilu baa ah wa saalixu lmu'miniin mu'miniinta saalixiintaaba ah waalmalaa'ikatu malaa'igtuna mubtada ka dhigo waalmalaa'ikatu marka waa tacmiim bacda takhsiis waalmalaa'ikatu malaa'igtuna bacda daalika intaa dabadeed kuwa hore gargaarkooda dabadood dahiir kuwii u kaalmayn weeye dahiir kuwii hiy u ah weeye casaa rabbuh rabbigii wuxuu mudan yahay casaa rabbuhu rabbigii wuxuu mudan yahay nabiga in ballaqakunna hadduu rasuulku idin furo saaxibku rasuulka weeye in ballaqakunna hadduu idin furo alle wuxuu mudan yahay an yubdila inuu ugu bedelo an yubdila sidaade an yubdilahu an yubdila inuu ugu bedelo hu rasuulka inuu ugu bedelo aswaaja haween inuu ugu bedelo haweenkaasoo khayra ka khayr badan min minkuna idinka idi ka khayr badan haweenkaasoo muslimaatin ah haweenkaasoo mu'minaatin ah haweenkaasoo qaanitaatin kuwa alla adeeca ah haweenkaasoo taa'ibaatinoo kuwa toobakeena haweenkaasoo caabidaatin kuwa alla caabuda ah haweenkaasoo saabixaatin kuwa sooma ah amba xumaanta ka taga dalxiis maaha iskama socdaa haweenkaasoo sayibaatin carmal ah iyo wa abkaara bikradaba cadrabase طayibaatin carmal ah iyo wa abkaara cadradaba ilaahay idinku bedelo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu awood u yahay maaragtay oo alla mudan yahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow uu ka ilaaliya uu ka ilaaliya anfusakum lafihiinna ka ilaaliya iyo wa ahliikum ehladiinaba naaraha naar ka ilaaliya si ayuu mufradku noqonayaa mowt markay fuqaadu ku leeyihiin si waa hadal oo kalaam oo salaadaa ku galaysa og waxay ku odhanayaan maaragtay salaadaada yosigiloobaysa marka fiqigu maaragtay duuj oo aba u qalloocdo oo maxamed kalaam ba ahaa qorba qor markaa adiga qor hadduu ku idhahdo i waa jumla kaamila oo sunno dhan wey ah, xuquuq baalayaa xuquuq ka ilaaliya anfusakum nafihina iyo waahliikum naara ka ilaaliya naartaasoo waquuduha bifati lwaaw waa shibaalkii waquuduhaa shibaalkeeduba annaasu dadku uu yahay iyo walxijaaratu dhagxaanta shidaalka lagu subayaaba waa dab waa ay ku baxaysaa waa dagl ciyaadu billah sal allah alcaafi macaad allah waquuduha shidaalkeedu baa annaasu dadka uu yahay walxijaara dhagxaan calayha malaaigtaa korkeeda calayhaa naartaa korkeeda waxa ku sugan malaa'ika malaa'ig baa ku sugan malaa'igtaasoo wilaad qalqallagsan waa nooc kaluu ilaahay meesha dhigay oo aan ku naxay bini aadan baxa soomaha wilood adadag qalqallagsan ba shidaad oo adadag laa yacsuuna allaha alla caasiyaan ma amarahum maada haddaynu masteriye ka dhigno sajalulistimaal wax la yidhaah baa imanaya laa yacsuuna allaha alla macaasiyaan maa amarahum amrahum amrahu ilaahay amarkiisa ma caasiyaan amrahu amarkiisu faray ma caasiyaan amba laa yacsuuna allaha ilaahay kuma caasiyaan maa amarahum wuxuu faray marka amada mawsuule noqonaysa maa ayuu ladii midka amarahum uu faray wuxuu faray unbuu sameeya aman laa yacsuuna allaha ilaahay kuma caasiyaan maa amarahum ay fii amrihi iyaahu amarku iyaga faray ilaahay kuma caasiyaan wuxuu ilaahay amray bay sameeye wayafcaluuna way sameeyaan maa yumaruuna waxa la faraa yaa ayuha aladiina duulka yaa ayuha aladiina duul yaa ayuha aladiina kuwa kafaruu gaaloobayow laa tactadiruu ha cudur daaranina alyawma maanta cudur daarasha ma jirto innamaa tujzayna waxaa laydinku abaalmarinayaa uun maashii camalkii kuntum aada idin tacmaluuna kuu sameeyey ay camalukum camala kumana ku abaalmarina yaa ayuha aladiina jirka aamanuu alla rumeeyay tuubuu u noqda u toobateena ila allah alla u noqda tawba u noqosho towbadaasoo nasuuxa saafi ah waa inuu qofku dee shuruudihii toobadda oo dhan laga helo an yatuuba min aldembi uma laa yacuudu fiihi aw laa yaruudu an yacuuda fiihi waana fawri dembiga inaad markiiba ka kacdo sidaa darteed ba culimadu waxay idhahdaan atawbatu nasuux waxa weeye an yuqlica can idembi markiiba inay qofku dembi ka kaco cal fi lxaadir wayandama calaa maa salafa fiihi fi lmaadi waynad ka tiiraanyo toos wayaczima calaa an laa yafcala fi lmustaqbal mustaqbalkana aad goosato inaanad samaynin uma in kaana alxaqu liaadamiyin raddahu ilayhi bidariiqan waa inaad u celiso ama ogti qofka xaquuqdiisa arkaysa daseexay ogsoodolmsiibooda casaa rabbukum rabbigin wuxuu mudan yahay xaqiiqo ku yahay haddaad u toobad keentaan an yukafira inuu qariyo kufrigu waa qarin dhaafo cankum xaggiinaba ka qariyu ka asturo sayi'aatikum xumaanaha samayseenba oo wayudkilakum wa an yudkilakum inuu idin geliyo ayuu rabbi mudan yahay jannaat inuu idin geliyo tajri ay qulqulayso min taxtihaa janada hoosteeda alanhaaru tobob yowma maalin inuu idin geliyo laa yufti allaahu alle aanu dullaynaynin annabiya nebiga aanu dullaynaynin yowaladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu kuwaana aanu dullaynaynin dad mu'miniin aho ee hadigii rasuulka ku socda salawaatu llaahi wasalaamu calayh haddii kale bidco iyo balaayo iyo kufri iyo shirka adla timaado guldara kugu dhacay faqulu suxqan suxqa ayaa kuu taalla khatar wey nuuruhum nuurkoodu ah, yascaa wuxuu socon doonaa amba noo yascaa nuuruhum xaaluu soconayo nuuruhum nuurkoodu yascaa wuxuu socon doonaa muuminiinta bayna aydiihim hortooda iyo wa biaymaanihim midigadoodaba yaquuluuna waxay odhan yaquuluuna xaalay leeyihiin buu socon doonaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow atmim lanaa ilaahayow noo saamyeel nuuranaa nuurkaaga ee noo saamiyo waa markani waa goortay arkaan munaafiqiintii oo iskiinkii ka baksiyey dembi markay munaafiqiintii bira nuura arkaan ayay odhan doonaan asim lanaa nuuranaa wakfir lanaa ilaahayow noo dhaafi nuurkayada limaada inaka adigu calaa kulli shay shay walba qadiiro allaha kale ee qaadirka ku ah baa tahay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala yaa ayuha الnabiyu nebiyow jaahid la jihaad alkufaara kuwa kufriyey iyo maaragtay gaalnimada caddaystay iyo wاlmunaafiqiina kuwa munaafiqiinta aba fi اsilaaxi wاlqitaal culimada qaarkood waxay leeyihiin kuwa kalena biiqaamati alxuduudi calayhim kuwa la jihaad baa rasuulka ilaahay faray wakalub ku adkow calayhim ayaga ku adarsow fi dunya aw jadcin ofkaalada u jadacsano noqoninoo mutacaabis la ah wa ma'waahum hoygoodu jahannam weeye ee qaabkaa looga mucaamalalayo kufaarta culimmadu dee mualafaat bay ku leeyihiin waxaa kitaab aad muhima u ah kule maaragtay xaafidkii weynaa ee caalimkay ibnulqayim raximah ullah axkaamu ahli dilla kitaab laydaabuleeye aad wanaagsan maogtahay allah wuxu uli subxaanahu watacaala wama'waahum kuwa hoygoodu jahannamu wa bi'sa waxaa xumaaday ba alla subxaanadaas lahaaday almasiiru meel loo noqdo waa jahanamada daraba allaahu alla wuxuu yeelay amba caddeeyey masala masal iyo tusaale rabbi wuxuu uga dhigay liladiina kuwa kafaruu gaaloobay imra'ata nuux nuux haweenaydiisa qofku isagoo wanaagsan qofka ehelkiisii haddii uu leexdo oo uu baydho oo uu kufriyo wanaagga uu qofku wanaagsan yahay inaanay waxba u taraynin bay masal tahay oo nebinimadii nebi nuuxba waxba may tarin markay haweenaydiisii leexatay kadaalika nabiyullaahi luud oo kale tuwooyinka qaraabada markaynu eegno qur-aanku intaba uu ka hadlay qofku markuu leexdo ee uu baydho eheltinimada qofka wanaagsani aba qofka xumi inaanay ka saamaynayni tusaale ahaan nabiyullaahi nuux labada jihaba way kaga timi calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaa inankiisa iyo haweenaydiisaba ku dhacday marka min janibi waladi can waladihi way kaga dhacday jaanibka dee ninka iyo xagga haweenaydiisuna way ka haysataa nabiyullaahi ibraahim waxay kaga dhacday min jihati abiib ayay kaga dhacday waad garanaysaa ma arkaysaa nabiyullaahi luugo kale waad arkaysaa ma arkaysaa marka nabiyllahi maxamed xataa faadima muxuu ku lahaa yaa faadimata binta muxamadin salini min maali salini min maali maashiki fa inii laa ugni canki min allaahi shay-a haddana waa weli ahaan karay hay haddana waad firaaran doontaa marka waad firaaran doontaa yaa ayuha nabiy nabiyo jaahid jahaad alkufaara wlmunaafiiina darab allahu alla wuxuu ka yeelay masala liladiina kuwa wuxuu masal uga dhigay kafaru gaaloobay imra'ata nuux nuux haweenaydiisii iyo imra'ata luub luud haweenaydiisii masal ilaahay ka dhigay kaanata waxay ahaayeen labadaa haweene taxta cabdayni laba addoon hoostood bay ahaayeen laba addoon baa qabay wy laba nebi taxta cabdayn ilaahay ambiyadiisa wuxuu ku isticmaalay in badan nebillaahi xagood garanaysaa mowta alxamdu lilahi aladi ansala calaa cabdihi kitaab kaanataa waxay ahaayeen taxta cabdayn laba addoon bay hoostooda ahaayeen macnaha qabay oo min cibaadinaa addoommada yaga ka mid ah labadaa cabdiyo ka sifa saalixayn labadaa cabdiyo saalixayni wanaagsan saalixayni wanaagsan allah wuxuuli subxaana watacaala fakaanataa way khiyaameeyeen fakaanataa fakaanataa way khiyaaneeyeen labadaa haweeni humaa labadii addoon bay khiyaaneeyeen khiyaanadini maxay tahay khiyaana zawjiya may ahan laysa muraad khanataahumaa fii faaxishatin wa khiyaano xagga diinta ah waayo waxay nisaa alambiyaa ambiyada haweenkoodu macsuumaatin can alwuquuci fi lfaaxisha macsuumiin bay ka ahaayeen lixurmati alambiyaa ma arkaysaa culimadu sidaas yeeshee matala gaayil ku soo marra qisadii ku jirtay fii suurati nuur qisata laftigii oo kale fakhaanataahuma ibnu cabaas wuxuu dhahaa maa zanata ma arkaysaa may sinaysanin guryaha ambiyada ma gasho faaxishada ma gasho laakiin baxumaani xagga diinta ayay ka khidaameeyeen mawti falam yugniyaa waxba samay karin markaa labadii adoon falam yugniyaa waa labadii cabdiinmaa saalixiinka ahaa falam yugniyaa waxba samay karin canhuma labadii haween aha xaggooda canhuma ay can ilmar'atayn من allahi ilaahay cadaabkiisu waxba kagama islaamin labadiinaba shay aana kama jeesan wa qiila waxa la yidhi labadii haweenahaa lagu yidhi udkulaa gala udkula hamsaha waad golaysaa waayo khaagaa joogan xarafka saddexaad iska ilaali udkulaa gala annaara naarta gala maca addaakiliina kuwa gelaya la galaba naar bay gelayaan naarta lagaa hadda labada igaa qabay ma arkays wadaraba allaahu alla ka yeelay liladiina kuwii wax masal uga dhigay aamanuu alla rumeeyeyna macnaa laa tadurhum mukhaalafatu lkaafiriin waa goorma idaa kaanuu muxtaajiina ilayhim way u baahan yihiin moogta waa haweenayo gacantii mu laakiin iska tagoo gaalunu gacan gal abadan shuruudaha culimmada iyo fatwaa culimmada waa laga arkay ay ka fatwoodeen alhijratu ilaa bilaadi alkufri waad aragtay wadaraba allahu masala liladiina aamanuu imra'ata nuuxin imra'ata fircawn kale ibnu kasiirku wuxuu leey laa taduru mukhaalafat alkaafiriina ida kaanuu muxtaajiina ilayhi kuwana aan u baahanaabay ku odhan liladiina aamanuu imra'ata fircawna buu ilaahay masal uga dhigay fircoon haweenaydiisii aasiya ayaa la odhan karay id waagi uu masal ilaahay ka dhigay qaalat ay tiri rabbi rabbigayow ibni lii ilaahayow iiga dhig cindaka agtaada bayta ilaahayow guri iiga dhig fi jannada dhexdeeda iga dhig cindaka bay tiri sidaa darteed bay culimmadu waxay idhaahdaan ikhtaarat iljaara qabla daar jaarkayda xulatay jaar wanaagsan xagtaada ilaahay oo iga dhig aljaaru qabla daar bay masala culimmadu yidhahdaan aljaaru qabla daar deriska wanaagsan aad buu qiimo u qiimo badan yahay la saarko tabaraayo cindaka bayta iga dhig kuuri fi ljanna ilaahay oo iga badbaadi min fircawna ilaahay oo iga badbaadi iyo wa camalihi iyo camalkiisa fircawn iyo camalkiisa kufayga adhex ilaahay laysku awga magangasho ima ogta ilahay oo ka badbaadiye wanajunii ilaah oo iga badbaadi min alqawm duunka alظaalimiina ana iga badbaadi sidaasay ilaahay u baryay subxaanahu watacaala saabira hayd ma allah wuxuu wamaryama buu ilaahay masal ka dhiga ibnata cimraan cimraan inantiisa ahayd oo maryamadu ilaahay masal ka dhigay ibnata cimraan cimraan ninkaa la odhan jiray inantiisa ahayd allatii maryamkii axsanat ilaalisay farjaha xubinteedii taranka farjaha xubinteeda taranka ilaalisay xumaan oo dhanba ka ilaalisay sino iyo guur intaba aliqsaanu huwa alcafaafu wاlxuriya intaba waa lagu fasiraa fanafaknaa waxaanu ku afuufnay fiihi waa farjigeedii xubinteedii taranka waxaanu ku afuufnay oo aanu gelinnay min ruuxinaa arwaaxda aanu abuuray mid ka mida ah. waa min baabi idaafati alkhaaliqi ilaa makhluuqihi ruuxinaa marka lagu leeyahay macnaheedu maaha ruuxdu inaanay makhluuq ahayn alarwaaxu makhluuqa alruuxu makhluuqatun mudabbara oo makhluuq weeye qaar baa waxay qabaan inaanay ruuxdu makhluuq ahayn aljidcu waa khatar moogta ah. maxay deliishadeen qul iruuxu min amri rabbi amarka ilaahayna makhluuq alaa lahu alkhalqu walamr saascateedu khatar moog ah. markaa ruuxdu waa makhluuqa min ruuxina ilaahay uu sii baafayey subxaana watacala ruuxu waa ayaan halkaa u baxsano makhluuqoon ilahay ah. min ruuxina wamaca daalika saduuq ilmawt min ruuxna arwaaxaha yaga ka mida ah ruuxahaanu abuuray arwaaxahaanu abuuray mid ka mida ah. oo wasadaqad rumaysay bikalimaati rabbiha rabbiga kelimaadkiisiina rumaysay bikalimaati rabbihaana rumaysay way rumaysay oo iimaan bay dhahay biwaasitati malak wahuwa jibriil markaa nafsadaasaa loo dhiibay maarkaasoo kale iyo wa kutubihi alla kutubtiisa oo rumaysay wa kaanat waxay ahaatay maryam min alqaanitiina kuwa ilaahay aad baacsan sameeya subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaaha ilaa anta astruka